waxaa ka ratibmaya acmaasheenna iyo waxaynu la qasdinayno nolosha oo la gartaa waa arrin aada u muhima waxaan isku dayi doonaa inaan in badan idinku akhriyo nusuus badan oo min kitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayh waaalih wasalam ah oo aan aada u jeclahay iyaga uruurintoodo keliya haddii laydin maqashiiyo inaa mowduuca waxaan uga gun leeyaa fahmi doontaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamay inuu qofka bini aadamkaa abuuray dhoobo ka abuuray dabeetana ruuxu ku afuufay ilaahay subxaanah wa tacaala inuu u doortay qofka bini aadamkii inuu noqdo khaliifat ullaahi fi lard ama inii jaacilun fi lardi khaliifa waxaa kaloo qur-aanku uu inoo tilmaamayaa intaa dabadeed taariikhda qeybka ee qur-aanku uu ka waramo mid ka mida waxay tilmaamaysaa in noolaha waxdo ama kownka baan idhaahdo doorasho la dooransiiyey dabeetana bini aadamku uu doortay qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ina acradna alamaanata cala alsamaawaati waalard wاljibaala faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kana daluuman jahuula waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya in loo soo bandhigay ammaana shay uu qur-aanku ku tilmaamayo cirka iyo dhulka iyo buuralayda iyo waxoo dhan dabeetana ay diideen iyagoo naftooda ka dhowraya oo ka cabsanaya inay qaadi kari waayaan fa abayn ayaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala dabeetana insaanku uu xambaaray amase uu aqbalay diidista lagu tilmaamay iyagu inay diideen lama mid aha tii ibliis oo kale ee fa abaadii ilaahay ibliisuu ku tilmaamaya lama nooc aha waayo ibliis amar baa isaga la siiyey laakiin qoladan qadiyadooda waxay ahayd cardin inaa caradna lamaana baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waa loo soo carday waa loo soo bandhigay iyaga ikhtiyaarka la siiyey inay doortaan qadiyadda ibliis laakiin amar buu isagu ahaa inuu sameeyo deetana wuu diiday waa mid labaadee ibliis isagu istikbaaran buu u diiday iyo isla weyni laakiin iyaga ilaahay wuxuu leeyahy faashfaqna minha iyagu istisqaaran bay u diideen iyagoo isdhul dhigaya oo u arkaya inaanay qaadi karaynin insaankuse wuu qaaday shaygaasi ammaanadae insaanku uu qaaday waan odhan karno waa waxyaabaha dhaxal siiyey inuu noolaha kale ka gadisnaadaa maxay tahy ma inuu alla caabudaabaa oo cibaadada makhluuqaadka kale miyay diideen sawka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya uma istawaa ila alsamaa'i wahiya dukhaan faqaala laha walilardi itiyaa tawcan aw karha qaalataa ataynaa taayiciin iyagoo mutiiciin oo caabidiin lilaahi subxaana wa tacaala u ah sawka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya in alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati wman fi اlard wالshamsu wاlqamaru wاlnujuumu wاljibaalu wاshajaru wاddawaabu wakaiiru min annaas kuwaasoo dhamme allay caabudayaan tusabixu lahu samaawaat الsabc wاlard wman fiihina wain min shayin laa yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum idan kownka oo dhamme ilaahay buu caabudaya subxaana wa tacaala waa maxay wuxuu kaga gedisan yahay hadda muxuu kaga gedisany ma inuu caaqil yahay sawka qur-aanku tilmaamaya maaha noolo kaleo dunida ku noolo oo caqlile inay jiraan bale qisatu sulaymaan sawka qur-aanku inoo tilmaamaya maaha in shimbir uu ka soo warramayay malikatu saba iyo qadaayaadkeedii oo dhan iyo ilaahay khayrkii inay caabudaan iyo waxaasoo dhan yacnii inuu fahmayay maa xawlah iyo waman xawlah gabadhaas iyo waxa agagaarkeeda joogay waxoo dhan inuu wada garanayay bale sawka hudhudku tilmaamaya maaha yacnii miyaanay ahayn xaqiiqa uu inuu fahmayay kownkan iyo waxyaabaha ka socda iyo dadkani waxay samaynayeen waxaasoo dhammi maxaa haddaa insaanku uu ku soocan yahay ma inuu siday kuwan gaaladu yidhahdaan xayawaan ijtimaaciya yahaybaa may xayawaanada ijtimaaciga caalamka ay ku badan yihin waxaynu leenahay insaanku wuxuu ku soocan yahay inuu doortay ammaana ammaanadaasina waa shayga insaanka dhaxal siinaysa inuu khilaafada loogu talagalay uu fuliyo waxaynu odhan karnaa insaanku wuxuu soo maray laxda doorasho oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu doorasho geliyey waxaa loo soo bandhigay baynu odhan karnaa noolaha in ay nimco ku waaraan haddii ay aqbalaan oo ay la yimaadaan nimcadaasi shuruud ay ku xidhantay oo ah inay imtixaan galaan ama musaabaqa inay galaan oo cidda ku guulaysataa ay hantiyayso markaasi almulki alkhaalid nolosha adduunku markaasi si aynuu fahamna waxaynu odhan karnaa waxay tahay waa daar alibtilaa ama waa daar alimtixaan ama waa meel qofka bini aadamkaa loogu talagalay in lagu itixaamo oo loogu itixaamayo imaa inuu guulaysto oo uu janno abadiya galo inuu guuldarraysto oo uu naar abadiya galo laakiin bishart inuu janno abadiya galaa inay ku xidhan tahay imtixaanka loo qariray inuu galo oo ku guulaysto ammaanadaasi aad takaaliiftaasi inuu xambaaro ayuu aqbalay bini aadamku waa hadduu ku guulaystana inuu janno galo hadduu ku khasaarana inuu markaasi naar gelayo waxaynu leenahay waxa alle subxaana wa tacaala markaa bini aadamka siiyey imkaaniya ficli اlkhayri wa shar ama inuu shar iyo khayrba samayn karo waxaynu leenahay sida ay cadaabtu u tahay ansab daarin litacdiib oo ay jannadu u tahay ansab daar meesha ugu fiicanee la ysugu nimceeyo ayay dunida iyo qaab dhismeedkeedu wuxuu yahay sida u fiican ee laysu itixaamo dunida iyo qaabdhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee laysu itixaamo ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ku tilmaamaya alxayaati dunyaa bisamaawaatiha wa ardiha cilalka ka dambeeya inuu ka mid yahay in basharka lagu itixaamo waa ka alle qur-aanku leh subxaana wa tacaala wa huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam wa kaana carshuhu cala almaa liyabluwakum liyabluwakum ayukum axsanu camala alibtilaa aw alimtixaan in laysku itixaamo ayay samadan iyo cirkan iyo dhulkan iyo waxan oo dhammi u dhisan yihin waxaan leenahay waxaa cilaaqada insaanka iyo zamanka ka dhexeeya ee geeri iyo nolol iyo tatawurkan tirada badan low bini aadamku marayo waa dhammaantii waxaa loogu talagalay aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala insaanka wuxuu ka dhigay mid fahmaya kownkan uu ku noolyahay oo samiican basiiran buu ka dhigay inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajan nabtaliihi baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala in la itixaamo daraaddeed bale waxaynu leenahay caalam ulghayb iyo caalam ushahaada baa ilaahay nolosha u qaybiyey wax la arki karo iyo wax qayb oo maqan waxa sida looga dhigay in bini aadamka la itixaamo hadday wax waliba mushaahada wax walba indhaha dadku uu saari lahaa imtixaanku uu iska yaraan kari lahaa walidalik baa maalan xadiidka bukhaari haddaynu u fiirsannay kitaabuljanaaiska uu ku soo arooriyay imaam albukhaari wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka bini aadamkaa marka xabaasha lagu rido ee dadku ay ka jeestaan inuu maqlo yacnii sanqadha kabahooda inuu dib u maqlo oo dabeetana laba malag ay u yimaadaan oo ay weydiiyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisa wuxuu ka odhanayay oo hadduu mu'min yahayna waa shahaato ilaah iyo rasuulkiisaba uu qiro haddii uu dee munaafaqa ama kuwaasi gaalada ahaan laana uu odhanayo waxba ma garanayo oo ay ku odhan doonaan waxna ha garanin dabeetana inay garaaci doonaan xadiidka maxalushaahidka aynuuga soconnaa wuxuu yihi waxaa lagu garaaci doonaa buu xadiidku tilmaamayaa bimataariqin min xadiid dabeetana dhawaaqa ka baxa waxaa maqli doona man yaliihi hayr thaqalayn ayaa maqli doona wax allaale iyo waxa u dhow oo aan ahayn jinka iyo insiga waxaan kale xaqaa'iqdaasi xabaasha ka dhacaysa waxay u maqlayaan iyagu imtixaan kuma jiraan laakiin bini aadamka waa laga qariyey si loogu itixaamo daraaddeed isagu kuma jiro isagaiyo jinku kuma jiraan kuwa maqlaya waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala nolosha wuxuu u qaybiyey wuxuu qofka biniaadamkii ogaan karo iyo waxaanu ogaan karin qiyaamaha dhicistiisiibaa ka mida qofku goortuu dhimanaya ama geeriyoonaya ka mida waxyaabahaasoo dhan waa la qariyey waxa loo qariyey in qofka lagu itixaamo caalam shahaada qofka ilaahay wuxuu uga dhigay adawaat lcilmi buu siiyey samiican basiiran baa laga dhigay saaxibu fu'aad baa laga yeelay kuwaasoo dhan waxa loo siiyey bayn leenahay in la itixaamo noloshu qaabka ay u dhisan tahay oo dhami bayn leenahay waa qaab ku salaysan alibtilaa nolosha fahamkeeda xaqiiqiga ahi wuxuu yahay inuu qofku garto xayaatada adduunyo inuu u joogo in la itixaamayo inaad ku raaxaysanayso iyo inaad ku barwaaqaysato iyo maaha nolosha adduunya waxaa loo jooga ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaame inaad la kulmayso oo aad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo si imtixaanka bini aadamka loogu dhammaystiro ayaa ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka wuxuu ku abuuray jawaanib caatifiya jawaanib shahwaaniya waxaa lagu abuuray qofka bini aadamkii xoolo jacayl boqortooyo jacayl sultaannimo jacayl waxyaabahaasoo dhan waxaa bini aadamka lagu dhex nooleeyey nolol loo sakhiray oo loo fudaydiyey qofka bini aadamka waxaa alle subxaana wa tacaala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi kara dhibta gaajada xanuunka murugada baqaha tiiraanyada werwarka waxaasoo dhan inuu dareemo waxa kaloo nolosha laga yeelay waxaasoo dhan wax ku sababi kara inuu baqo tiiraanyoodo warwaro murugoodo waxaasoo dhan wixii sababi lahaana isaga waxa laga dhigay inuu qaabil qaabiliya inuu leeyahy waxaasi inuu dareemo kownka dhammaantiina waxa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo waxaa ilaahay subxaana wa tacala uu nafta bini aadamkaa ku tilmaamaya zuyina linnaasi xubu shahwaati min الnisa wاlbaniin wاlqanaطiir اlmuqanطaraةi min الdahabi wاlfidaةi wاlkhayl اlmusawamaةi wاlancaami wاlxarث dalika mataacu اlxayaati اdunya waxaa ilaahay tilmaamayaa nolosha gebigeeduba xataa caruurta la dhalaya wuxoo dham inay imtixaan yahay wاclamuu anama amwaalukum waawlaadukum fitna waxaa alle subxaana wa tacaala tilmaamaya xataa dhulka iyo waxa kor saaran ee lagu qurxiyay oo dhami inaa jacalna maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum baa ilahay yidhi subxana wa tacaala waxaan leenahay markaa shakhsiga bini aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo kownka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xidhiidhka ka dhexeeya qofka bini aadamkaa iyo nolosha dhammaanteed waa qaab ah in la itixaamo qofka bini aadamkaa xayaatu linsaan baynu leenahay markaa haddaynu rabno fahmi lxayaati اdunya min awaliha ilaa aakhiriha waa imtixaan waa mashaqa laqad khalaqna اlinsaana fii kabad ya ayuha اlinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan famulaaqiih laa budda min kabad walaa budda min kadx noloshu haddii la rabo in la fahmo waa nolol ku salaysan imtixaan waxaa jirta maalan aan odhan karnaa alfalsafa alcaalamiya marka la ysku wada daro jawaanibtay kala gedisan oo dhan markay isku dayaan inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabku u nooliyey dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan ah maxaa dunida sharku u joogaa waxaa laga yaabaa bacd kristanka ka mid ah gaar ahaan johava witnesskiiyo qolyaha la midii su-aalaha koowaad hadiyo goor dadka muslimka ay ku wajahaan ama ay weydiiyaan waxa weyaan ilaahay hadduu raxmaanuraxiim iyo caynkan iyo maxaa dadka badh u dhibaatoonayaan u gaajoonayaana caynkan ugu dhacayso sa miyaanu ilaahay raxiim ahayn raxmaan ahayn caadil ahayn caynkan kaanama ay jecel yihin inay kuu sawiraan sifaatkani nooc min adulmi inay tilmaamayaan hadduu kuwa ku sifoobay waaqacana lagu hayo dad dhibaataysanoo mushkilaadkan ahay laakiin waxaynu leenahay nasqi falsafiyo caalamka kor yaalla oo sharxaya alxayaati اdunyaa ma jiro ila alkitaabu wasunna mooyaane waxaan leenahay dunidatan inay mashkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taallo oo waxaanoo dhibi yaalliin aslan baa loogu qastiyey waayo waxaa loogu talagalay in laysku itixaamo waxaa alla tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala bini aadamka in khaliifatullaahi fi lardi laga dhigni sababtuna waxay tahay in la itixaamo wa huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alard wa rafaca bacdakum fowqa bacdin darajaat liyabluwakum fi ma aataakum baa ilahay leeyay uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun waxay aayaadkaasina tusinayaan xataa mansilat alkhaliifa inay tahay in layna eego bal waxaynu qabanno in layna itixaamo waxa bini aadamka loogu yeelay inuu qaab bulsho u noolaado inuu reer yeesho inuu xadaaraad yeesho inuu duwal yeesho aldawaahir alijtimaaciya waxaa lagu tilmaamo social systemsku inay jiraan waxaa loogu yeelay in la itixaamo وكذلك فتنا بعضكم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu bini aadamka uga yeelay kuwo ku kala gedisan arsaaqda cilmiga caqliga xoogga caafimaadka quruxda deeqa wax kasta kuwo ku kala gedisan si loo itixaamo waxaan leenahay xataa xidhiidhka ambiyada iyo bini aadamka ka dhexeeya wuxuu yahay in la ysku itixaamo rusush wmaa arsalnaa qablaka min almursaliin ila inahum layakuluuna aطacaama wayamshuuna fi laswaaq wajacalnaa bacdakum libacdin fitnah atasbiruun baa ilahay leeyi subxaana wa tacaala waa ka aayadda kale ilahay leey naxnu qasamna baynahum maciishatahum fi اlxayaati اddunya warafacna bacdahum fowqa bacdi darajaat liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya mujtamaca waxaa loo kala tegsiiye loo kala tafaraaruqiyey in laysku itixaamo waxa badh qani looga dhigay ee badh foqoro looga dhigay ee badh loo curyaamiyee badh dhibtu u haysato in laysku itixaamo waxaynu leenahay bal eh ilaahay subxaanah wa tacaala bini aadamka mid quruu ka dhigi kari lahaa waxa midabada loogu kala yeelay ee qabaa'ilka looga kala dhigay ee shucuubta looga kala dhigay inay imtixaankan galaan wlow shaaa allahu lajcalakum ummata waaxida walaakin liyabluwakum baa ilaha yidhi walaakin liyabluwakum fima aataakum alla wuu awoodi karayay subxaana wa tacaala inuu umma waaxida idinka dhigo fi kulli lashyaa laakiin laydinkama dhigina waxaa laydinka dhigay mujtamacaad mukhtalaf kala oo kala gedisan oo kala fog sababtuna waxay tahay in laysku itixaamo haddaan weedhan soo koobo waxaan leenahay fahmi alxayaa waa eray iska kooban baynu ku sharxi karnaa nolosha tan dhammaanteed macno kaloo ay samaynaysaa ma jirto allahuma ila alikhtibaar walimtixaan inay tay mooyaane waa tajriba ibtilaa'iya waxaa qur-aanku uu tilmaamaya walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walhamaraat wabashir saabiriin ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaan idinku itixaamayaa gaajo baqe xolayari nafyari waxaasoo dhiba waa walanabluwannakum baa layidhi ilaahay baa wuxuu leeyay latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum wlatsmacuna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wmin aladiina ashrakuu adan kaiira wain tasbiruu watataquu faina dalika min casmi lumuur qofka bini aadamka ilaahay wuxuu ugu talagalay in lagu itixaamo bilaalaam hadday gaajatay hadday faqritay hadday mowtay hadday masaa'ibtay iyo hadday tay dhibaatooyinka badan ee daalimiintu samaynayaan daalimiinta waxaa lagu itixaamay bisulta waalquwa waxa kan inay iyana bal siday u isticmaalaan ama noocay u galaan in la eego waxaan leenahay marka iimaanku waa wejiga xaqiiqiga ah ee la rabo in looga jawaabo imtixaankaasi oo ah hadduu dhib iyo mashkilad yahayna in lana sabro sidii looga bixi lahaana ilaahay loo tala saarto loo camal galo haddii waxaa lagugu itixaamay nimco iyo suldaan iyo jaah iyo qurux iyo wax la noocayeyna waa nooc min alimtixaanaat in ilaahay looga mahad celiyo subxaana wa tacaala oo loo mahadnaqo tajribadu hadday binicmatay imtixaanku hadduu binicmayay iyo hadduu biniqmayay waa sawa waa imtixaanun daad sulaan iyo xoolo badan iyo nimco iyo waxaan haysataan waa nooc min alimtixaan haddii faqri iyo gaajo iyo ibtila iyo mushkiladiyo kani jira waa nooc min alimtixaan wejiga keliya ee uu qofku imtixaankaasi kaga gudbaano hadday mashkilad tahay inaynu sabarka iyo waxaan ula yimaado hadday nimcada iyo barwaaqada iyo badhaadhaha iyo kan tahayna inuu shukri la yimaado waxaan leenahay marka qofka saabirka ah cala alibtilaa'aati almu'lima ama shaakirka ku ah cala alibtilaa'aati almumatica qofka shukri naqaya iyo qofka sabraya labaduba ibtilaaga kani wuu ku sii bataa markay nimcada ama baladas ay ula yimaadaan wejigii xaqiiqigee la rabay inay uga jawaabaan sida daraaddeed waxaan odhan karnaa ibtilaa'aadku dadku way ka warwaraan waayo noloshaanaysaani u fahmin dadka badh waxa warwar badani uu ka haystaa qof baa laga yaabaa in mashkilada qabsato ama waxyaaba badan markaase waxa laga yaabaa inta badan faham qaldan inay dadku ku sharxaan lakiin waxaan leenahay waxaa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaadaba lirifca in qofka la kor yeelo daraaddeed si uu qofku u gaadho aqsa darajaati alkamaali albashari oo aanu si kale ku gaadhi karin ila alibtilaa mooyaane walidalik ayaa xadiidka uu warinayo muscab ibnu sacad sacd ibn abi waqaas wiilkiisu uu aabihii ka warinayo ee imaamu tirmidi uu soo saaray uu leeyahy waa xasanun saxiix albanina saxiixadiisa ku tasxiixinayo wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saxaabigan baa wuxuu ku yidhi nebi qultu yaa rasuula allah ayu nnaasi ashaddu balaa dadka yaa ugu bale badan yaa ugu dhib iyo mushkilad badan dadka ayaa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku tilmaamay alambiyaa dadka waxaa ugu dhib iyo mushkilad badan alambiyaa xadiidku wuxuu leeyahy uma almhal faalmhal wuxuu kaloo dadku u kala dhib badan yahay siday u kala fiicni badan yihin ama allaagtii ugu kala dhow yihin xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa fayubtala alrajulu calaa xasabi diinih qofka in la itixaamo oo ibtilaagu ugu yimaado hadba diintiisu intay laagtay garaafka iimaankiisu markuu koru kacaba ibtilaa'aadkuna inay kusii bataan markuu hoosu dhacana in ilaahay ka yareeyo fain kaana sulban hadduu adag yahay oo diintiisu ay xooggan tahay ishtada balaa'uh in kaana fii diinihi riqa ibtuliya calaa xasabi diini buu nebigu leeyay diintiisa haddii jileec ku jirana waxaa loo itixaamaa hadba inta ay diintiisu laagtay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu leeyahy famaa yabraxu اlbalaa'u biاlcabd xataa yatrukuhu yamshi maa calayhi khati'a imtixaanki iyo beledi iyo masaa'ibtu qofka kama suusho ee waa lagu wadaa buu nebigu leeyahy ilaa iyo qofku uu xad gaadho inuu dhulka kor socdo isagoo aan dembi saarayn idan waxaan leenahay balaagu wuxuu yimaadaa lirifca in la kor yeelo waxaynu odhan karnaa ibtilaaga iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintoodu u kala badan badantahy welibaan si kale u tilmaamo waxaad taqaaniin ardaygu markuu dugsiga hoose ku jiro imtixaan khafiifa ah laga qaada kullamaa aqoontiisu ay sii korodhaba imtixaanaadka iyo qaabka loo sameeya way ka sii adkaadaan markuu heer jaamici gaadho qofku qaabka loo intixaamo wuu ka adkaadaa qofkii dee elementary ama dugsi dhexe ku jiray ama dugsi thaanawiya ku jiray idan darajaadkiisa cilmiga iyo aqoontiisu markay sii korodhaba imtixaanaadku gelaya way sii bataan fakadalika almu'min kulama irtaqa fii darajaati aliimaan sulami liimaanka markuu koru koraba waxaa sii bata imtixaanaadka la gelinayo si ay usii badato darajaadka uu gaadhayo walidalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi imaamu tirmadi warinaya xasanun saxiixa uu ku tilmaamaya sheikhulalbanina uu ku raacsan yahy wuxuu nebigu ku tilmaamayaa famaa yabraxu lbalaa'u bilcabd xataa yatruku yamshi maa calayhi khaia inuu lirifcayay waxyaabo badan baa tilmaamaya xadiidkaasi aynu tilmaamnay waa ixda riwaayaat riwaayo kale waxay tilmaamaysaa ashad الnaasi balana alanbiyaa uma الصaalixuun in kana axaduhum layubtalى bاlfaqr xatى ma yajid axaduhum ila alcabaءaة alatii yaxwiiha wain kana axaduhum layafraxu bاlbalaa kama yafrax axadukum bالrakhaa wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam in dadka dadka ugu imtixaanka badan le ambiyada yihiin dabeetana saalixiintu ay ku xigto midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu itixaamaa ilaa ayaanu waxba ka haysanayn haysanaynin cabaa'ada yare huwaye mooyaane wax kaloo haysta aanay jirin laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo sida xoolaha iyo adduunkaniy waxaan ugu faraxdaan ay dadka saalixiinta ibtilaaadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya bale axaadiista saxiixa ee nebiga ka soo aroortay waxaa ka mid ah inuu nebigu ku tilmaamayo ina cidam uljaza maca cidami lbalaa abaalmarka weynidiisuba inay ku xidhan tahay balada weynideeda wa ina allaha idaa axaba qowma ibtalaahum weliba nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam qoom hadduu alle jeclaado subxaana wa tacaala ilaahay wuu itixaamaa faman radya falahu ridaa waman sakht falahu sakht cidda raalli noqotana raalli buu leeyahy cidda cadhootaana cadho alle buu leeyahy walciyaadu billaah waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasbu wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka ah inay rifca u noqon karto masalada tani waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka termadi warinaya uu xasaninaya wuxuu leeyahy idaa araada allahu bicabdihi alkhayr cajala lahu alcuquuba fi dunya haddii qofka alla uu khayr la doonayo mashkiladiisaba adduunkaa loogu horumariyaa dhibtiisa adduunku ku qaataa haddii khayr alle uu la rabo qofka kan adduunka intuu joogu dhibtiisao dhan qaataa wa idaa araada allahu bicabdihi shar amsaka canhu bidanbih xataa yuwaafi bihi yowma alqiyaama ka alla sharka la doonayana dunuubtiisa dunida laguma abaalmariyo waa loo kaydiyaa si mar qura loogu wada oofiyo booska naareede sare uu leeyahay wuu gaadho waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhacaa ama labada mashkiladada kala qabsataa wejiyo kala gadisan bay leeyihin kow ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu u yimaadaa lirifca watathiir in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yeelo waxaa kaloo ibtilaagu dadka muuminiinta ugu dhacaa litamxiis in iyaga sufuuftooda la kala sooco kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado ma kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min aayib aayaadkaasi ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniintaa ah sidanay yihiin inaan lagaga tegaynin ee la kala saari doono alkhabiidu waayib laakiin ilaahay wuxuu leeyahy wamaa kaana allahu liyulicakum cala alghayb haybkana laydinma ogeysiinayo waana laydinkala saaraya maxaa lagu kala saaraya waa aayaadkii tacqiibka u ahaa uxud yacnii ibtilaa'aadka iyo mushkilaadkaa ku kala baxaysaa markay mashkiladu ummaddu ay gasho ayaa la ogaanayaa keeda munaafaqa ah iyo keeda iimaanku ka dhabka yahay keeda wax kale ku lifaaqnaayeen iyo keedii khayrkuun waday mushkiladdaa dadka lagu kala ogaada ama haddii layska wada nimcaysanya la wada socdo dadkuma kala garto lama kala garto idan haddii la rabo mujtamaca in tamxiis lagu sameeyo in la kala soco waa laabudda min ibtilaa'aad yani ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo alla uu muujiyo maa fii suduurikum walayumaxisa maa fii quluubikum waxyaabaa laabtiinna ku jira iyo quluubtiinnu si ay u caddaadaan walayumaxis allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun aayaadkaasoo dhamme waxay sheegayaan koow waxaynu leenahay lilrifca aaniyan waxaynu leenahay litathiir alian waxaan leenahay ibtilaaga qofka muminkaa ku dhaca waa litamxiisi sufuufihim si loo kala saaro sufuuftooda tahiiru dunuub weyti waa xaqaa'iq ku sugan boos saro janno qofku inuu ku galo waa waxa sugaya bale waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaallay muxuu tilmaamaya ibnu cabaas ayaa arday ardadiisii ka mid ah cataa ibn abi rabaxba wuxuu ku lahaa ma ku tusiyaa imraa min ahli ljanna haa buu yidhi waa gabadha madoowa halkaa joogta buu ku yidhi gabadh suuxda qabta oo madoow meel fadhida waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan ay u timi iyadoo ka cabanaysa suuxdimo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi gabadh yahay haddaad rabtana waa kuu ducayn inuu alla kaa qaado haddaad rabtana waad iskaga sabri dabeetana jannaad leedahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waan ku sabrayaa jannadaan rabaa laakiin marka aan suuxa un baan qaawismaaye ilaahay waxaad ii weydiisaa inaan la cawradayda ee asturo haddaba dadkuunina cawradeeda dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u baryey inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan ibnu cabaas markuu arko wuxuu dadka odhan jiray ma rabtaan gabadh ahlu janno ka mida ah? waa gabadhaa suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamaya idan qofku boosaroo jannaa buu gaadhsiinaya dunuubtu ka maydhaya siday dadku u kala khayr badan yihin buu ugu kala bataa dhibtu waa kii xadiidkii saxiixayn ku yaallay tilmaamayay ibnu cabaas ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u galay isagoo aad u xumadoonaya oo aad u xanuunsanaya markaasaan idhi buu ibnu mascuud markaasaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xoog baad u xumadoonaysa innaka tuucaku wackan shadiida xoog baad u bugtaa nebigu wuxuu ku yidhi ajal haa waxaan u xumadoonayaa laba idinka idinka midi say u xumadoodaan markaasaa waxaan ku yidhi buu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisa waxa weeyaan in adigu laba naga mida ajarkooda leedahay yacni maadaama adiga xumadaadu dhebel ay tahay ajarkaaguna waa dhebel buu noqonayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ajal dalika ka dalik maa min muslimin yusiibuhu adaa shawka famaa fowqaha ila kafara allahu biha sayi'aatih waxutat canhu dunuubuh kamaa taxutu shajaratu waraqaha waxay leenahay marka ibtilaagu macnayaal badan buu u leeyahy qofka mu'minka ah qofka gaalka ah isaga ibtilaaga ku dhaca muxuu yahay haddaynu nidhi ibtilaagu waa qadiya laabudda ah inay waajahaan gaal iyo muslimba ama ha noqdo mid faqri ama mid bukaan ama mid colaadeed ama ha noqdo dhanka kale mid sulto mid xoog weyn wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas baa ilaha yidhi xoog iyo boqortooyo iyo mulki iyo waxaan in la helo waa wa tilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas gaal iyo muslimba waa la soo maraya kulla numidu yani wuxuu tilmaamaya kuwan iyo kuwanba min cataa'i rabbikin wax laga siinayo laakiin labada qolo laba macno kala gadisan buu ku yihi binisba lilmu'miniina asaadiqiin markay yihiin wuxuu yahay baynu leenahay waa rifca waa koryeelid dembigoo laga daahir yeelayo tamxiis sufuuftooda lagu samaynayo tarbiya fiican oo iimaanayo la siinayo iyo ajarkoo loo kordhinayo markuu yahay ligayrihim ama lilmushrikiin ibtilaagu muxuu u yahy waxaan leenahay wuxuu u yahy cilaajan wa tawjiihan wa indaaran wa icdaaran intaba wuuya iyagana ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyay walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik faakhadnaahum bilba'saa'i wadaraa lacallahum yatadaracuun umamkii horaa ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala in rasuul loo soo diray ummadaha hore ilahay wuxuu sheegaya in lagu qabtay bilba'saa wadaraa inay dhibaata qabsatay waa ummado gaaleed baa dhibaata ku dhacday waayo ilaahay ciladuu sheegaya wuxuu leeya lacallahum yatadaracuun idan waxaan leenahay waa lilcilaaj bal nimcadu markay ka badatay ina inay fakaraan oo ilahay usoo noqdaan subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeya falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadaracuu walakin qasat quluubuhum alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wamaa arsalna fii qaryatin min nabiyin ila akhadna ahlaha bilba'saa'i wadaraa lacallahum yadaracuun hadday tadarucaa samayn waayaan hadday isu dhul dhigi waayaan qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa haddana in nimco loogu bedelo ibtilaagii mashkiladda ahaa hadday ilaahay ugu soo noqon waayaan subxaana wa tacaala waxaa la geliyaa ibtilaa kale oo binicma ah in nimco loo dhiibo qofka oo iyana lagu itixaamayo bal siduu ka yeelo lacallahum yashkuruuna yarjicuun ilahi wuxuu leey uma badalnaa makaana sayi'ati اlxasana xataa cafaw waqaaluu qad masa aabaa'ana adaraau wasaraa faahadnaahum baktatan wahum laa yashcuruun makaana sayi'a alxasana baa loogu bedelaa laakiin haddii kaasina uu markaasi ka suurtoobi weydo xaalatlisti'saal bay gaadhaan markaa isti'saal in alla uu ku sameeyo kuwan laayo ilahay waa kale falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markay alle ilaabeen subxaana wa tacaala ee ba'saagii iyo daraagii ay ku soo noqon waayeen ayaa ilaahay wuxuu leeyahy fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay albaab walba waanu u furay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala laakiin hadday kaana aqbali waayaan oo ay kibir ka sii qaadaan xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaan leenahay marka nicmada iyo niqmada dhibta iyo dheefta aragtida qur'aanka waa isku macne labadubana waa imtixaan labadubana waa imtixaan la eegayo mowqifka aada istaagaysaa wuxuu noqonaya qofka bini aadamkaina noloshiisu markaasi waxay ka kooban tahay un mawaaqiftuu istaagay markuu badhaadhaysnaa iyo mawaaqiftuu istaagay markii dhibtu haysatay oo laysugu geeyo ayuunbaa ah qofka iyo dhaqankiisii oo dhan ama noloshiisii oo dhan waxaynu leenahay marka nolosha dunidu haddaynu rabno inaynu si dhaba u fahamno dhammaanteed waxay ku salaysantahay alibtilaa alxayaati dunya qur-aanku qisaska weyna siiyo iyo ambiyadu qur-aanku ka warramaana iyaguna waxaan leenahay waa annamaadij albashariya assaamiya aw innaajixa fi libtilaa'aat weeyaan umamka kale uu qur-aanku ka sheekeeyo iyana qur-aanka ku yaalaan waa namaadij ama waa tusaalayaal kaloo bini aadam oo iyana ku saaqiday imtixaankii ataariikh alinsaani markaa waxa weeyaan waa atajriba alinsaaniya ama waa ibtilaagaasi qofka bini aadamkii uu soo maray qur-aanku qisasku inooga waramo oo dhammina waa qolo imtixaankii la mariyey ku guulaysatay iyo qolo imtixaankii la mariyey ku saaqiday ambiyaduna iyadoo ay marka hore basharka tusaale u wadayiin ayay haddana nebi walba haddaad qur-aanka usii fiirsato wuxuu mutakhasis gaara ku siiyey nooc min alibtilaa uu basharka aakhiro xujo ugu yihi in isaga la mariyey oo ay macquulta intuu bini aadamku maro fii xuduudi taaqa albashariya inuu ka xadgudbi karo qiyaamaha inuu shaahid ku noqdo waayo ambiyadu waxa weeyaan waa shuhadadii maalinta qiyaame dadka oo dhan ku markhaati kacaysay maalan namaadij fudud oo dulmara haddaan tilmaamo ashad nnaasi balaa'an baynu ku tilmaamnay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam abulambiyaa aabbanimo ayuu tusaale ku yihi qur-aanku wuxuu inooga warramaya in lagu itixaamay aabbanimo waxaa la tilmaamaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala marka hore dhasha ka xidhay oo uu gaboobay oo uu da' gaadhay oo isagoo da' a uu ilaahay baryay subxaana wa tacaala oo ilaahay wiil siiyey laakiin awlaaddu mar hadday imtixaanka ka mid tahay ambiyadana baa ku jira markaa takhasuskan la siiyey oo caruurtiisii lagu imtixaamay ibraahim iyo yacquub labaduba imtixaanaadkan way galeen nebiyullaahi ibraahim waxaa la faray kii uu dadba ka haystay uu ilaahay weydiistay inuu gowraco baa la yidhi gowrac waa imtixaan nin weynaaday oo da' gaadhay oo muddo badan aan dhalin oo hadda ilmo-a la siiyey oo ilmihuu hadda yaro taracrucay oo uu xoog yaro yeeshay oo haddana amar lagu siiyey midhkaa keliyana inuu birta mariyo laakiin uu ku guulaysto markuu aqbalay inuu birta mariya ilaahay faraj u furay waa imtixaan aada u khatiira imtixaanka aabbanimo ibraahim la mariyay tanoo qura maaha xataa haddaad axaadiista u fiirsato xadiidkii bukhaari muxuu tilmaamayey markuu ismaaciil intuu soo kaxeeyey iyo hooyadii uu kaga tegay bayt illaahi alxaraam halka uu iskaga dhaqaaqay muxuu uga tegey waa nebi qoyskiisii lagu itixaamay laakiin waxaa loogu itixaamay bal qoyskan siduu ka yeelay iyo diintiisa qoyska kani waxay u geystaan dabeetana waxaa la yidhi intaad ilmahaaga iyo haweentaada qaadid meel lama dega a oo hal qarbadoo biyo ah iyo qarba timira intaad u dhigto iskaga tag nebi ibraahim wuxuu dhigay haweentuu qabay iyo ilmihiisii meel lama dega ah dabeetana uu iskaga dhaqaaqa haweentii way qaadan kari weyda meeshaan cidlada ah ee aan reera deganayn ee biyo oolin ee waxba waxay haystaana ay tahay wax qarbad ku jira harag yaroo la maalaasay in timiroo ku jirta iyo in biyoo ku jira la garan karo maalmo dabadood inay go-ayso cid ay ciirsato kale aanay meesha oolin ibraahim markuu iskaga dhaqaaqay ka daba timi xadiiska bukhaari suu sheegaya waxay tilmaamayaa inay muddo ka daba hadlaysay yaad nagaga tegaysaa ibraahinow oo u jawaabi waayo iska socday muddo markay daba socotay su-aal weydiisay allahu amaraka bi haada bay tidhi cidladanaad nagaga dhaqaaqaysa ibraahinow ma allah ku faray haa buu ku yidhi ilaahay baa i faray subxaana wa tacaala idan laa yudayicana bay tiri haddii alla ku faray haddaa alla nama dayacaye maca salaama yani iska tag mar haddoo alle amarkii ay tahay bannaankaa fadhfadhiista oo labadaa qarbadna haysta ilaahay hadduu si aan go'aamiyey nololba siduu alla go'aamiyey ku jirta waanu yeelaynaabay tidhi ilaahi subxaana wa tacaala waa taqaaniin wuxuu u sameeyey iyo saa noloshii loogu fudaydiyey iyo ilaa hadda ashacaa'iru tacabudiya mid aynu ku xasuusanno reerkan iyo mowqifkiisii asacyu bayna safa walmarwa iyo kacbadan iyo waxaan oo dhammi waxayna xasuusinayaan qadiya min qadaaya alcaqiida atawakul cala allah dad sameeyey waa tajriba ibtilaa'iya uu nebi galay tusaale kaleaan idin siiyo maalan nebi galay tajriba ibtilaa'iya ah nebi dhallinyaro oo qurux lagu itixaamay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam aakhira wuxuu ku markhaati furi doonaa gabadh kasta iyo wiil kasta oo intuu mishkiladda tani gala dhowrsoomi waaya ibtilaa baa la geliyey ah in quruxdiisii ay fidnayso khilqadiisii alle uu abuuray subxaana wa tacaala inay fidnayso oo dadku isu tilmaamaan ilaa xad ay gaadhsiisay gurigii boqortooye uu ku noolaa haweentii joogtay inay hungurayso imtixaankan u fiirso qof la hayo oo guriga lagu hayo oo la leeyahay oo shaqaalo ah laakiin gabadh sayidatul qowm ah oo mansab sara leh oo qurux leh oo xoola haysato caynkan ay u yeedhayso oo diidan waa tusaale u ah lishabaab dumar qurux badan baanuu nimiyo dhul gaaleed baanu nimiyo meelo lagu barwaaqaysan yaa lamiyo mashkiladaa badan aakhire nebi yuusuf baa taagan oo markhaati ah oo shaahid ka ah qadiyadda tan inuu insaanku hadduu iimaankiisu dhammaystiran yahy inuu isxejin karayo mahmaa kaura ama ibtilaagu inkasta oo weynaado waxaan leenahay qur-aanka haddaad u fiirsato nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nebiyullaahi haaruun waa tusaalay basharka u yiin daalimka ka hortegiisa ah waxay tusaale ugu yihiin in kelimatulxaq lagala hortago cid kasta aakhire cidda ku marmarsootee tidhaahda waa la xoog badnaa iyo waa la weynaayo waa kan waxaa la tilmaamayaa nebi haaruun iyo muuse inay joogaan iyagoo cidda loo soo diray ayaa ahayd fircawn wamaa adraaka maa fircawn fircawn waa ninkii intuu dadka ishortaagay ummad ugu khudbaday ana rabbakum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin hayri bale fircoon xukumkiisu waa dictator aan dunida weli lahayn in taariikhda caalamiga ah akbar dictator waa kaa uu qur-aanku ka warramayo waayo miyaa aragteen nin dowlad xukuma oo shacabku xukumayo qayb ka mida ku xukuma inaanay rag dhalin miyaa dunida ku aragteen nin xaakimo oo yidhaahda reeraha qaybo ka midoo ka mida ummadda aan xukumo wiil ma dhali karaan fircoon intuu istaagu yidhi wixii reer banu israa'iil rag ma dhalaan sanuqatilu abnaa'ahum wanastaxyi nisaahum raggu ha madho haweenkuna ha hadho wamaca daalik nebi baa loo soo diray waajaha mushkiladda intaa leeg waa aakhiro tusaale cid walba hortaagan yacni waxaan leenahay ambiyadu waa staris ama waa xidigo waa fa muqtadi kuwa alla nebigiisa ku leeya calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed xataa haweenka ambiyadu waa tusaaleyaalkaa qur-aanka sidaa ugu taxan marka kullu shay iyagaa tusaale ka ah kullu shay iyagaa tusaale ka ah haweenku waxaynu naqaanaa nebiya kuma hayno amhiladoodii laakiin qur-aanku wuu tilmaamaya mawaaqif akbar taaqiya haweenays hortaagta oo mulkigiisa iyo boqortooyadiisa iyo wixiisaba ka doorbidda inuu ilaahay guri jannada uga dhiso aasiya haweenaydu fircoon qabay waa ka alle subxaana wa tacaala qur-aankaga warramaya mowqifka istaagtay oo ay ka doorbidayso boqortooyada tan iyo xoolaheeda iyo ninkan leh anhaarta hoostayda maraysa iyo mulku misriya waxaanaan haysto o dhan waxay ka doorbiday inuu alle beyt filjanna uga dhiso waxaa qur-aanku mihaalu inoo siiyey haween kale maryamo ah waxa uu qur-aanku tusaale inoo siiyey muuse hooyadii waxa qur-aanku tusaale inoo siiyey lilxayaa gabadh xishoonaysa nebiyullaahi muusa inantii ama hablihii uu waraabiyey waxa qur-aanku uu tusaale inoo siiyey matalan haween duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqayso laakiin shaqadu inaanay keensanaynin inay xayaageedii ka tagto waa labadii hable walaalo ahaaye uu nebi muuse ugu yimi ceelka dadku markuu xoraabsanayaan adhigooda ama xoolahooda meel ku haysanaya markay raggu ka dareeraan meesha intay u weydaan way shaqaynayeen haween bay ahayd duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqaystaan waayo aabahoodna wuu gaboobay cid kale u shaqaysana ma haystaan laakiin xishmadoodii iyo islaamnimadoodii kamay tagsiinin shaqadu kamay tagsiinin aakhiro gabadh kastoo tidhaahda duruuf ilcamal baa igu kaliftay waxan iyo waxan iyo waxaan inaan sameeyo waa shaahid qiyaamaha loo soo taagayo u taagan waa shuhadaa waxaan leenahay qur-aanka waxaa qiso ku aragtaa xukaamta maalan ambiyaa ilaahay halkan u dhigay aakhira ku markhaati kaci doonta qofku markuu siyaasi noqdaa unbaa suldadu gashaayee waxa kana wuu fasaa ambiyaa ilaahay soo taagayaa ah xukumkii ugu fiicnaa ee basharkoodu inuu ahaa wakhtiga iyagu maamulayeen alcasru dahabi lilyahuud qoomka yahuud ama reer banu israa'iil loo yaqaano waxay idhahdaan taariikhdooda waxa ku jirta wakhti ay u yaqaaneen alcasri dahabi wakhtigii dahabka ahaa waa goorma waa goortay labada nebi u kala dembeeyeen maamulka nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan waa laba nebi nebi sulaymaan aakhiro wuxuu tusaale u yahay nin kastoo xoole iyo badhaadho iyo boqortooyo iyo wax lagu itixaamo tajriba buu galay tajribadii hore way ka yara labaclabac tidhi waa kii fardaha iyo waxay yare ilowsiiyeen wuu ku xanaaqay yidhi ilaahay dikrigiisa ilaahay wuxuu weydiistay tajribo ka adag inoo la geliyo subxaana wa tacaala mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilah igu itixaam buu yidhi in kaa u dhiibo subxaana wa tacaala ilaahay baa u dhiibay boqortooyo aan cid dambe helin laakiin tii abaalkeed buu mariyey wuu ku guulaystay waa kii mawaaqiftu isagoo jin iyo insi iyo shimbiro iyo wax walba xukumaya marka carshiga loo keeno carshu balqiis tilmaamayey hada min fadli rabbi liyabluwani xulaa waa kan ilaahay fadligii laakiin waxa alle uu saan u yeelay maxay buu leeyay wuu fahamsan yahay qasdiga waxa kani u dhaceen inuu alla itixaamo buu leeyahy inaan shukri noqo iyo inaan shukri noqin waka ka ilaahay weydiisanaya rabbi awzicni an ashkur ilaahay buu weydiisanaya inu alle subxaana wa tacaala uu ugu mahad mahadnaqo idan kullu rajul siyaasi aakhiraysa soo taagay idhaaha duruufi siyaasiya ayaa keensata in caynkan la sameeyo in kan la sameeyo in kan la sameeyo aakhiro ambiya taagan duruuf siyaasiyo xaali ka soo martay oo umam dhan hogaamiyey oo laakiin ku hogaamiyey xaq iyo sawaabka waxaan leenahay amhilat lfaashiliinna de qur-aanka iyana way ku badantay qowmu caad tamuud waxaan qoom qur-aanku ka warramayoo dhan waa umam tajriba la geliyey oo tajribadii ku fashliyey sida daraaddeed waxaan leenahay fahmi alxayaa aw ilxayaati addunya haddaynu rabno inaynu si wanaagsan u fahmno waxa weeyaan inaynu u garanno inay tay daarun lilibtilaa meel la ysku itixaamayo waxaa nolosheennoo dhanna inaad aragto mowqif kastoo aad taagantay inaad xasuusnaato inay tahay imtixaan xagga alle kaaga yimi hadduu nimco yahy hadduu barwaaqo yahy hadduu badhaadho yahy hadduu cilmi yahy hadduu aqoon darro yahy wax kasta waa imtixaan xagga alle ka yimi oo lagugu eegayo mowqifka aada iska taagi doontaa kuu noqon doono waxaana qur-aanku uu kuu tilmaamay mid kasta cid ku guulaysatay inay jirto maalan nabiyullaahi ayuub wuxuu tusaale u yahay basharka qof kastoo xanuunka xanuun ugu darani uu ku dhaco tusaale u yahy qiyaamaha waxa loo soo taagayaa nebi ayuub oo ku sabrayoo tusaale ku ah mushkiladda tan inaan xanuunka badan iyo dhibaatadu marka kugu badatay inaanay xaq iyo diinta ku dhaafin karin ama alle inaanay ku ilowsiin karin subxaana wa tacaala qiyaamaha ayuub baa kugu markhaati furaya calayhi salaam waxaan leenahay marka calaa asaasi hada alfahmi haddaad qur-aanka ku akhrido aada maanta isku daydaan qira'a jadiida inay akhridaan min faatixatihi ilaa birabbi annaas waxaad arki doontaa iyo marka aad fahmi doontaa qur-aanku qisaskan uu ka warramayo nolosha tan waxaad garan doontaa nolosha tan iyo waxaad u joogtaa inay tahy in lagu itixaamo kullamaa diintaadu sii kordhanayn imtixaanadaadu sii adkaan doonaan waxaad garan doontaa ambiyadu inay ahayd dadka kuwii ugu imtixaanaadka badnaa waxaad garan doontaa haddaad nimcaysantay iyo haddaad badhaadhaysantayba inay imtixaan ku jirto haddaad nimco ku jirto iyo haddaad ku jirto mashkiladba inaad labadaba imtixaanaad ku jirto dabeetana inay laba mid untay inaad walwaliya kugu dhacdo imaandarroo dunida aada doorato iyo inaad nafta dunida xakamayso oo aad aakhira iyo jannada doorto oo aliithaaru bilxayaati اddunya aw aliithaar bilyowmi alaakhir waa labada midun ilahina wuxuu tilmaamayaa cidda tan dooratana cajalnaa lahu ma nashaa cidda ta kale doonatana in alle subxaana wa tacaala uu badiyo haddii adigu aad bal tu'iruuna alxayaata addunyaa haddaad kuwaa noqoto ama yuxibuuna alcaajila kuwa allow ku tilmaamaya kooxda haddaad ku biirtana inaad kooxtay qolada daarta aakhira u haysata noloshana waina daara alaakhira la hiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun ama qolada allow ku tilmaamaya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya aan fahmin qasdigii nolosha dawaahirta dunida way fahmeen iyo saa loo manaafacaadsado iyo kownkan an taskhiiriyey sida looga faa'iidaysto waa almanaafic aldaahira fi lxayaati اddunya way garteen laakiin maqaasidii may garanin waxaan ka dambaysay oo ahaa inuu shukri noqo muu garanin ama inuu sabro labada midna muu garanin ikhwatii fi lcaqiida ma jecli inaan hadalka idinku badiyo waayo hadalku hadduu bato dhibtiisu iska leeyahay waxaan idinku soo koobayaa un kelimada muxaadaradaaydu ku koobantay waa kaliba waaxida oo ah nolosha adduun waxa loo baahaya inaynu fahamno oo ah inaynu u fahamno inaynu imtixaan ku jirno qofku hadduu imtixaan ku jirana wuu warwaraa waa taqaanin wiiga aad usbuucaad imtixaanka ku jirto dugsiga ama jaamacadda iyo usbuuca kale isku mid ma tiid usbuuca imtixaanka ballamadoo dhan dib baad u dhigtaa danaha kaleo dhan waad iska dhaaftaa waxaasiyoo dhan waayo waxaad isku daydaa marxala ah inaad u diyaargarowdo imtixaanka si aad natiijo u keeni lahayd waxaan jecel un risaaladaydu inay ku koobnaatay inaan idiin soo gudbiyo nolosha fahmoo waxa u fahamtaan inaa imtixaan ku jirtaan imtixaankanina waa maalmahan yare aan nooshiin ee lixdameeyada sanaa ayaad ku jirtaa waa imtixaan guriga markaad ku noqoto iyo xaasku waa imtixaan caruurtaadu waa imtixaan xoolahaagu waa imtixaan tacliintaadu waa imtixaan aqoontaadu waa imtixaan quruxdaadu waa imtixaan waxaad haysatoo dhammi wax kastoo aad haysato calaa hada almindaarun ku eg haddaad xoolo leeday haddaad faqritay haddaad bugto haddaad bugto hayso dhan in dadku uu kaa satrooyi haddaad xoola leeda inaa moodi dadka inaad ka satroontay labadaba imtixaanunbaad ku jirtaa une waxaad maskaxdaada in badan ku xidhaa jawaabta saxaa saad mar kasta u bixin kari lahayd saad isugu dayi lahayd inaad jawaab saxa ka bixiso noloshan adduunyo qofka muslimkiina inuu u fahmo ibtilaa'aadka dadka muslimiintaa ku dhacaya inay ugu dhacayaan lihaadihi alasbaab in dunuubta alla kaga maydho in mansilo sare lagu gaadhsiiyo uxud ilaahay markuu sababaynaya waxa la yidhi waliyatakhida minkum shuhadaa mansilatu shuhaada waa boos loo baahaya qofka muslimka in la gaadhsiiyo laakiin miyuu gaadhaya haddaan dee dagaalku dhicin oo lalaynin mahe ma gaadhayo waa in dagaal dhaca way dadna la laayo haddii la rabo boos shahaado in la gaadho walidalik baa ilaahay dagaalka waxyaabuu ku sababeeye waxaa ka mid a waliyatakhida minkum shuhadaa idan waa inaynu u aragnaa noloshan oo dhammi inay imtixaantay imtixaankaasina labadaa waji inunu leeyay qofka mu'minka inuu yahay in dembiga lagaga maydho boos saro oo janno in alle uu ku gaadhsiiyo subxaana wa tacaala iyo noloshooda in la isku baro tamxiis uu ku dhaco ay waxay isku fahmayaan kooda kartidale iyo kooda iimaankuka dhabka iyo kooda munaafaqa in mashkilaadka kana isku dhex gartaan gartaan ibtilaa'aadka kuwa gaaleed ku dhacayaana inay u yimaadaan litawjiih lacalahum yatadaracuun lilindaar lilicdaar akhiiranna baktatan in cadaabku haleeli doono ama booskooda naareed markay buuxsadaan wixii taa loogu talagalay markay buuxsadaan inay booskooda tegi doonaan ilaahay waxaan ka bareeyaa idinkii nagaba inuu ina waafajiyo imtixaankaasi kuwii ku guulaystana alle subxaana wa tacaala inuu inooga dhigo waxaan dhammaantiinna idinkula dardaarmayaa in badan inaa akhridaan taariikhda dadkii ambiyada iyo saalixiinta iyo dadka waa wanaagsan sababtu waa maxay waa namaadijtii guulaysatay qofka bini aadamkiina staar kama maarmo waxay idhahdaan noloshu muul bay isaga baahantay wax kaa yaro sarreeya aad hiigsataad isaga baahantay xataa waa qadiya ijtimaaciya gaaladu ay fahamtay sidaa daraaddeed bulshada waa in loo sameeya dad ay hoogsadaan waa taqaanin maanta dadka waxaa loo sameeyey wax nujuum la ydhaahdo laguma tilmaamin inay dad yihiin waxa laga dhiga inay xidiga yihiin xidiga kubadda cagta xidiga shanemada xidiga heesaaga nujuum walanaa nujuum nujuumteennu innaga waxa weeyaan waa ambiyada iyo mursaliinta iyo saalixiinta iyo dadkii toosanaa kuwaas baa a nujuumta kii lagu daydaba lagu hanuunayo kuwaas baa nujuumta ilahay leey fa muqtadi waxaan idinkula dardaarmayaana si naftiinnu ay u hesho xooggii ay ku geli lahayd dagaalka kan ama tajribada tan ay kaga bixi lahaydna inaad in badan akhrido bal kuwa guulaystay ee imtixaanaadkan ku guulaystay ee qur-aanka iyo sunnadu ka warramayaan iyo kuwa faashiliinta ee qur-aanka iyo sunnadu ka warramayaan imtixaanka ku guulaystay waayo hadduu nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ayiin kuwii ku guulaystay boqortooyada ama maamulka fircawn iyo namruud iyo khayrkiina waa kuwii ku saaqiday hadduu yahay nebi ayuub kuwii nimcada iyo kuwii kuwan ku guulaystay khayrkii baa lasoo helayaa kuwii ku fashilay yacnii nebi kasta iyo tusaalihii cagsigiisa abaad soo helaysaa ilahay waxaan ka baryaa inuu xaqayna waafajiyo wallahu aclam wabilahi towfiiq waxa weeye mustafe wuxuu sheekh cumar faaruuq noo sheegay inaad haysid warbixin ku saabsan waqooyiga soomaaliya oo la xidhiirta dacwada iyo nolosha waddanka hadday jirto wax ma nooga sheegi karta male hadday warbixin tahay dee wakhti badan ba isaga baahnayd laakiin duuduub ahaan soomaalidu waa dad afka wax isaga sheega oral society ah maadaama ay dad wax isu sheegayiinna ma aha dad wax ka qarsoomaan see daraaddeed meel kastoo isugu yimaadaanba waa war uun waxa lagu hayaa in badan baana warramayseen baanu malaynayaa mar hadday war uun tahay maalin walbana waddankan waa lala hadlaa ama telefoon lagula hadlayaa hebel ka yimi yaa caynkan kollay meeshaan ka imi haddaan tilmaamo dhibaatooyin baa ka jiray dagaallaa meella wax waliba nabadda ayay ku koraan inta nabadi jirto dacwadu way kortaa marka laakiin nabad la waayo wax waliba hoos bay u dhacaan ama dhibtaa badataa intay nabaddu jirtay dacwada xawligeedu aad buu u dheeraynayay xoog baanuu socday runtii wax badanna way qabatay laakiin markay dhibaatadu timi waxay noqotay inay juhdigeedii oo dham isugu tago uun bal sidii dhiigga qofka muslimkaa loo badbaadin kari lahaa ama islaaxu daati albayn dadka sidii looga samayn kari lahaa waayo magaalooyinka qaarkood dee waa laga guurayba ama way ka dhammaadeen may jirin markaa faslun dambe cidi kama odhanin waayo waxay noqotay meel laga guuro waxa ugu badan badanee ay markaasi abnaai saxwa isku dayeenna waxay ahayd uun sidii dadka nabad looga dhex raadin lahayn ay dhacdo walilaahi alxamd waxaan rajaynayaa inay wax badan ku guulaysteen kuwoodii ugu dambeeyeyna waxaan aada ugu rajo weynay inay ku guulaysanayaan meelihii ugu dambeeyeyna waxaan jeclay usbuucan gudihiisa uun inuu ka soo baxo wax tilmaamaya heshiis dhammaystiran oo nabadeed inuu dhaco taasina bifadli illaahi subxaana wa tacaala bay ku timi iyo juhuudda dadka isxilqaama ay ka mid yihiin culammada waddanka degani dhanka dacwada ee kale meelaha aanu dagaaladu ka jirin runtii dacwadeedu xoog bay u xoogan tahay bii-ada qaarkoodna aad bay ugu faaftay markii ay joogsatay duruustii rasmiga ahayd ee dhulalyogii waaweyne ka socdayna waxaa loo fikray bal in loo bedeli karo macaahid in la furi karo litadriib alaa'ima waaducaat laga soo saari karo a'imo iyo ducaad dadka dib u wacdido waxgaadhsiisa iyagana walilaahi alxamdu qaybaa lagaga guulaystay qaybaa soconaya qaybo kalena waa taxta daraasa cumuuman waxaan odhan karaa uun hadday nabadaasi soo noqoto isbeddel weyn baan rajaynaynaa iyadana ilaahay baanu ka rajaynaynaa subxaana wa tacala inuu xasiliyo wallahu aclam su-aasha kale waxa weeye salaan kadib sheikhu waxaan ku weydiin lahaa taygu ama qoorxirku ma dembi baa mase ma aha hadduu dembi yahay waa xadkee dembigiisu waa la harkee waxaan aada uga cudur daaranayaa inay su-aalo dhowruun had iyo goor soo noqnoqdaan yurub gudaheeda waayo waxaan xasuustaa shirkan ka horreeya kuwii meelahan lagu qabtay inuu sheekh cumar ka jawaabayay inta la weydiiyey taygu muxuu yahay waxaan kasii xasuustaa jawaabtu idin inuu ahaa hadduu wax laysku qurxiyo yahay oo mara yahayna quruxda idinagama xigto hadduu wax gaali suga ekaysiis <laughs> iyo wax kale yahayna <laughs> waxaasi diita kuma bannaana markaa bal idinku wax ku xukumo baalku hadduu aa leedihiin maalan dadku in badan waxay isku adkeeyaan ficlan waxaa jirta taqaaliid gaaladu ay lahayd oo soo tatawurto marka dambena noqdo shay ijtimaaciya waxaa laga warinayaa ragga qaar inay ku doodayaan in bahalka yare karaafaanka la yidhaahda ee gaarkae asalkiisu uu ka yimi maalan aragti ah inuu saliib la xidhanayo dabeetana berigii dambe qaabkan loo dhigayo saasi ragga badh baa laga wariyaa su-aalo caynkaa ku saabsan oo markaa asal diiniya u yeelaya walidalik ba waxaa laiga sheegay nimankan eraanta inay yidhahdaan xablu shaytaan bay idhahdaan bahalka gabigiisa waa kuma sheegaane <laughs> markaa waxaan uga jeedaa un bahalkaasi hadduu maro caadiya iska yio mara uunna dee waa maro haddii afkaar kaloo ka dambaysa ay jirtana waa meel masalada qura anigu aan cabsida badan ka qabaan waxay tahay miyuu yahay tashabuh lilkufaar ragga badh waxay arkayeen inaan ahayn dadka badhna waxay u arkayeen ina xaggaaye marka anigu waxaan odhan lahaa masalada aniga waxba igu xiijinin ee shiikhiini ku celiya haddana wuu fadhiyaaye isagu ha ka jawaabo ehm, bismi su-aasha kale waa su-aal runtii aada maanta usoo noqnoqotay oo aada maaragtay dad fara badan soo qoreen waxaana weeye sheekh ma la ciyaari karaa ciyaarta loo yaqaano shatranji ama iskako waxyaabaha la ciyaaro waa shatranji ama iskako ma la ciyaari karaa su-aashaasuna saaka dhowr jeer bay soo noqotay marka lilahmiya asilada fiqiga ah as-ilada fiqiga mala waxay ku fiicneyd culimmadii iga horreysay in loo gudbiyo laakiin cumuuman shatranjka bahalka la yidhaahdaa horta kolley ma aha wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay cayaari jireen waana cayaar ka timi dadka reer bariga bershiyanka iyo hindida iyo waxaasi cayaarahana culammadu way kala soocaan wax waa wax nasiibka ku salaysan nasiib ku salaysan waxna waxay yidhaahdaan waa waxaan ku salaysnayn nasiib ee ku salaysan takhtiid maskaxeed ama fikriya waxaa nasiibka ku salaysan waxay mutafiqiin inta badan ku yihiin inay mamnuuc yihiin iyagoo xadiidkii naradka u daliishanaya ama laadhuuda iyo waxa la halmaala walidaalik sheekh shariif cabdinuur maruu ka fatwoonaya wuxuu tilmaamayaa waxa loo yaqaano dubnada laadhuuda turubka kuwaasi ee nasiibka uu ku jiro yacnii marka hore waxbaa lagu qaybinayaa waxbaad nasiibsanaysa kadib baad wixii ku cayaaraysa kuwaasi inay mamnuuc yihiin fatwadiisaasi waxaa ka mid ahayd waxyaabaha aan nasiibku ku jirin ee takhtiidka caqligaa ah uun ku yimaada sida shaxdii culammada soomaalidu inta badan cayaari jirtay iyo shatranjka bahalkan la yidhaahdiyo waxa la nooca inay bannaan yihiin a'imat lfiqh markaynu dib ugu noqonno ibnu kathiir wuxuu naqlinayaa almadaahib athalaatha imaamu axmed iyo imaamu maalik iyo abu xaniifa inay iyagu isku raacsiisan yihiin shatranjku inuu mamnuuc yahay alimaamu shaafici isagoo shuruud saddexa u qiraya waxay ka sugayaan inuu karaahiya u arkayo ay weliba kusii tafsiirayaan karaahiyadaasi inay tahy karaahatu tansiih ee karaahatu taxriim inaanay ahayn inta aan ka ogahay ilaa hadda cidda tidhaahda xadiid baa loo hayaa isaga ku soo aroorayna asal ma leh wax xadiisa oo saxiixa oo nebiga ka sugan oo shatran iyo shax ka warramaya xalaal iyo xaaraantoona ma jiro waxaa quraya sugan bacda aqwaali saxaaba iyagoo qolaca cayaarisa intay u yimaadaan yidhahdeen maa hadihi tamaathiil alatii antum calayha caakifuun ay ku tilmaameen haddii markaasi ay tahay wax keensanaya qofka inay salaadii ka mashquuliso ama colaada abuurto ama caynkan in la iska daaya abaroon haddii kale ilaa hadda koley anugu shakhsiyan waxaan u janjeedhaa qolada qabta inaanay xaaraan tahayn wallahu aclam bismi illaah calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal ilaahay dartiis ayaan kuu jeclahay waxaan ku weydiinayaa imtixaanku wuxuu keenaa wax la yidhaahdo stress maxaa dawo u ah haddii qofku isku arko strays badan waa sida sa'aalku u soo qoray macnaheedana waxa weeya maaragtay sheekhaa faahfaahin doonaa bismi illaahi raxmaan raxiim waxyaabaha dhibtu inaga haysata waxaa ka mid ah kolley su-aalaha had iyo goor sida loo dhigo waxaad moodaa inuu halkan fadhiyo kursiga qof la ydhaha master no all yani nin wax walba yaqaano wax walba ka jawaabi kara cilmu nafs waxba kama aqaano laakiin waxaan ogahay uun inuu ilaahay kitaabkiisa ku tilmaamayo alaa bidikri illaahi taطma'inu اlquluub hadduu cilmu nafsigu wax ka warrama uu yahay nafta bini aadamka iyo saa loo xasiliyo ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamayaa in alle xuski iyo weynidiisa xasuusasadeeda iyo acmaasha saalixa samayntooda iyo badsigoodu inay tahay wax qalbiga qofka bini aadamkii ku dego bal eh waxaan jeclay inaan tajribaba idiin sheego waxaa jira maanta jidhka bini waxyaabaa lagu ogaaday waxaa ka mid ah hormonis inuu soo daayo waxay ku tilmaamaan dheecaamo ifraazaad dheecaamada jidhka bini aadamkii soo daaya way tiro badan yihin dheecaamadu jidhka bini soo daayo waxaa ka mida ah bay idhahdaan dheecaamo ay hadda u bixiyeen morfinaat dimaaq ayay af carabiga ku yidhaahdaan morfinaat dima morfonku waa dee bahashan yare ama lacabee lagu sakhraama ama acsaabta lagu dejiya ama caynkan morfinaat dimaaq bay u bixiyeen doctor maxamed cali baar fii kitaabihi almukhadaraat tabiibkaasi muslimkaah wuxuu ku tilmaamayaa weliba inuu yahay aqoon biologiga ama aqoonta dhakhtarnimada ku soo korodhay saddex iyo toddobaatanka wixii ka dambeeyey wuxuu leeya ilaa hadda waxaad dunidu og tahay ilaa laba boqoloo maado oo jidhku uu soo daayo oo qadaayaadkaasi ku saabsan labadaa boqolee maado ee baxdiga ku jira afartan ka mida ah, ayaa ilaa hadda la rumaysan yahay buu leeya taiirka ay sameeyaan dabeetana wuxuu u daliishanaya uu leeyahy moorfinaadkaas moorfinaatu dimaaqa la ydhahaa waxay ku bataan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacala uu si dabiiciya jidhka bini aadamka ugu soo daayo qofku markuu alamkiiyo dhibta dareemayo dabeetana waa waxyaabaha keena qofku inuu xoog aanu u dareemin dhibaatooyinka gaar ahaan buu leeyay matalan dumarku markay uurka leeyiin ilaahay baa ku badiya subxaana wa tacaala si uurkan iyo culayskiisa iyo dhibtiisu uga yaraado jidhkeedu wuxuu soo daayaa morfinaatu dimaaq tiro badan oo maskaxdeeda strasiska iyo waxaan ka ilaaliya waxay dumarka ugu badan yihiin bay idhaahdaan marka ay umulayso oo ah laxdada ay ugu dhibta badantahay haweenku ayay morfinatu dimaaqu jidhku soo daayana ugu tiro badantay min nicam illaahi si looga ilaaliyo foosha dhibteeda oo low buu haddii aan bahashaasi jidhku aanu soo daynin gabadhiba dib uma umusheen malaha haddana waxaa kaloo la ogyahay buu yidhi maanta sayniska horumarka uu gaadhay jiniisku irbada yarar baa jira ay dadka ku mudaan iyadaan qofka la suuxin oo aan lagu mudin tiyaatarka inta la geeyo suuxdin lagu mudin ayay dhakhaatiirta jiniisku qof qalaan inta irbada yaryaroo tiro badan laga taago ayuu qofku sidii camaliyadii suuxitaankao kale ku dhacdaa dabeetana waa la qalayaa dareemina maayo midida lagu qalayo wuxuu leeyahy doctor maxamed cali baar waxaa la ogaaday neerfayaashan gaarka ay ka mudayaan inay meelaha awaamirta bixinaysa in hormoonaatu dimaaqa kane ay soo bataan dabeetana qofkii alamkii aanu dareemaynin sheekhaasi wuxuu kitaabkiisaasoo kale ku tilmaamayaa waxaa kaloo la ogaaday buu leeyay iimaanka iyo cibaadada sida salaada iyo soonka iyo waxyaabaha lamidi inay badiyaan qofka bini aadamka inay ku bataan morfinaatu dimaaqaasi taasi waxay sababtaa buu leeyay qofka mu'minka ahi inuu dhibaatada uga adkaysi badan yahay qofka aan iimaanka lahayn walidaalik baa wuxuu leeyahay waxa maanta aqoonta sayniska ay sheegaysaa marka qofku ay sii badato dikrigiisuba iyo alle xuskiisa iyo weynidiisu markay ku sii weynaato qofkaba xasilloonidiisu inay sii badanayso iyo dhibta dareenkiisu sida daraaddeed waxaan leeyahay walaalkayga su-aashan soo weydiiyey inilaaqan min haada hadduu strasis iyo wax la mida ah yahay waxaad ka cabsanaysaa waxaan leenahay alaa bidikri illaahi tatmainu alquluub waxay ka wariyaana zayn alcaabidiin ayaa waxaa la yidhi baa xanuunsaday adin baa bararay dabeetana waxaa la yidhi waa lagu qalayaa dhakhtarkii baa wuxuu yidhi bunji cab bunjigu waa baashan soomaalidu boocmadowda tidhaahdo soomaalida qaar baa imka walwalaaqdoo cabbaa lay sheegayay geed boocmadow soomaalidu odhan jirtay iniyihii weeyaan bunji bay yidhaahdeen cab dabeetana wuxuu yidhi bunjigu maanka ma doorisaa haa baa lagu yidhi igaddaa buu yidhi wax caqliga dooriyo dooni maaye salaad baan gelayaaye idaa dakhaltu fi salaa buu yidhi faafcaluu maa badaa lakum markaan anigu ilaahay is idinku wixii aa qabsan kartaa qabsada uu tukaday bay yidhahdeen intuu tukanayey ayaa la qalay bay yidhahdaan yacni markuu ilaahay is hortaagay iyo weynidiisa u xasuustay ayuu xataa midada dareemi waayey bay leeyihin calaa kulli xaal akhilkariim waxaan odhan lahaa un awraadda iyo dikriga iyo alla ka cabsigaaga badso insha allahu stressaskani way kaa yaraanayaan ogsoonowna dee imtixaanka haddii la guulaysto iyo haddii la saaqido toona wax weyn oo aad weyday ma jirte waa wax iska caadiyo berriba la geli karo mar labaadee wax saa looga warwaray inaanu ahayn wallahu aclam sheikh waxaanin weydiinayaa haddii aan diido inaan gacan ku salaamo ama gacanta ka salaamo dhakhtar nin ah oo uu misano dhakhtarka dhakhtar ii yahay oo uu jidhka qaarkii uu gacanta taabsiinayo sida dhegaysiga wadnaha iiga soo jawaab arrintaas adoo mahadsan macnuhu waxa weeye gabar baa waxay leedahay waxay u tegaysaa dhakhtarkii qof ninkii nin dhakhtara ah marka waxay diidaysaa inay gacanta ka salaamto haddana uu fiisataynayaayo hadhow wuxuu taabanahayaa meelo jirkii ka mid ah si ay u fiisateeyo marka macnuhu waxa weeyaan salaantii see ugu diidayaa oo gacantaan ka salaamayay maadaama jirkayga uu taabanaya mar kale oo uu fiisataynayo macnuhu su-aashu saasaa maarata moodaa inay qoran tahay iska imtixaan un malaa layla damcayn in asilada fiqigaa ka jawaabo iyadoo sheekh cumarna joogo cumuuman waxaan odhan lahaa asalka inaan rag iyo dumarku istaaban waa asal fiican oo islaamiya kastoo laga yaabo culamada badh inay ka murmuranto salaanta gaar ahaan laakiin waxaan leenahay waxyaabo badan baa jira oo islaamku lidaruura kuugu baneeyey haddii marka hore aad dhakhtar gabadha helayso iskaga tag ninkan iyo taataabashadiisa o dhan haddii gabadh la helayo dhakhtara ah weliba waxaan ogahay inkastoo dhibaatooyinku ay iska tiro badan yihiin yurub meelo badan oo ka mid a ah in la dalban karo qofku dhakhtarkiisa inuu isagu doorto hadduu dhakhtarna inuu ku soo baxo inuu odhan karo satisfied kuguma yihi kuguma faraxsaniyey dhaaf haddaad tidhaahdo waa kuma faraxsanide uu iska tegayaa waad yeelan kartaa mid kale aad ku bedelato laakiin walow ay dhacdaba kolay yurub meelo badan baa la jooga waaba laga yaaba tuulo yar aan dhakhtar kalaba lahaynee hal nin iska haysta inaad joogtaba marka hadday saasi dhacdaba ama dee duruufaad sayi-a ah baad ku jirto aan kugu simaynin inaad laysugo dhakhtarkii gabadha ahayd inta imanaysa iyo waxaas hadday jirtaba taasi waxaan leenahay dee wixii daruuro kuugu bannaaday ee daruuradu ay kuu bannaysay yeel laakiin dee aadna hasi siyaadinuna hodhan intanba hadday badato tukalaan kusii daraya aya gabadh eh, dhakhtarku markanba jirkeyga wuu taataabanayaaye guriga markaan imaadana jirkeyga ma taataaban karaa waa maya markii dantu iyo baahidu ay taalay unbuu taataabanayaaye inta aan danti iyo baahidu jirin yuu taataabanin wallahu aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaal mustafa waxaa tidhi dadku waxay u kala imtixaan iyo balaayo badan yihiin siday u kala iimaan badan yihiin haddaba haddii arrintu sidaas tahay ummaddeenna soomaaliyeed waxaa haysta arrintaas ama dhibka aan wada u wada jeedno haddaba ma dhihi karnaa dhibkaasi waa dembidhaaf waxaa jira imtixaanku ama balaayadu waxaan idin idhi dee maaha dhanka xunoo qure xataa nimcada ah waa nooc min alimtixaan baynu idhi nimcada lafteedu kaas waa mid waa midda kale soomaalida mushkiladeeda ama mushkilaadka dadka ku dhaca waa acmaashoodu ka ratibma yacni ictibaatan isagama soo degdega uun ee acmaashay dadku sameeyeen camalku saalix hadduu iyo kor loo qaado nataa'ijda ka timaada iyo hadduu camalka kor qabanaya xun xunya natiijada ka timaada way kala gadisan yihin kaasi waa mid idan soomaali mushkiladda haysataa horta min acmaalihim bay ka timid dadku dhibtaasi mawaaqifta iska taagaan ama intay ka geystaanna waa ka mid qofka mu'minka ah ee soomaaliyeed ee aan isagu dhib geysan ee waxaanoo dhibi soo gaadhay ee ilaahay ugu sabray ee mushkiladii intuu xalili karaya isku dayay inuu xalilay ficlan isaga hajar bay u tahy kii inkaarta qabay isagu dhibta warinayayna ficlan habaar bay kusii tahy waxay ku xidhan tahay markaa qofku iyo mowqifku iska taagay mushkiladda tan qofkii mowqif fiican istaagayna khayr bay u tahy in sha allahu tacaala qofkii isagu mushkiladda samaynayay ama dhibtan sii wadayna inkaar kale ay u siitay lakiin hadduu dadku wanaag doonayo bimajmuuci acmaalihim unbaa alla ku abaalmariya alumma waa isku xidhanta majmuuca camalihim aakhira dadka calaa niyaatihim lagu soo saaraa laakiin dunida acmaashooda waa isku xidhan yihin waa kii nebigu ku tilmaamay doonta qoladii wada fuushay ee ninku yidhi maa xagga hoose aan dalooliya hadday kusii daayaanna dhammaan way wada halaagsami haddii dee ay ka qabtaanna dhammaan way wada guulaysan idan waa mushkilaad ka yimi dadka dulmiga samaynaya marka ilaahay waxaan ka baryayn inuu dadka muslimiinta ka qaada dhibaatooyinka tirada badan la haysta dadka saalixiintana waxaana ilaahay weydiinayna fii miisaani xasanaatihim ugu daro kuwa inkaarta qaban inaa lasoo hanuuniyo wallahu aclam fartiba waa la akrinaya mashaakilka dadkii sheekh xadiiska qoranaya ilaah subxaana watacaala geedaha far ayuu ayuu ku leeyahay samada far ayuu ku leeyahay ilaa dhammaankiisa ee ku yaala fadxujiidka bismi illaahi raxmaan raxiim halkaa waxaan ku kusoo gebagabaynaynaa waqtigii muxaadarada su-aalaha badankooduna waa su-aalo u batay fiqhi u batay sidaa daraaddeed insha allahu tacaala waxaan maarata u bandhigaynaa fadhiyada dambe ee culummada ee soo socda oo ay ka qayb geli doonaan marka halkaasaan insha allah ku joojinaynaa muxaadaradan maantay ragga waxaa la ogeysiinayaa ama la xasuusinayaa inay safraan si gabdhuhu ay u horbaxaan